بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فصل فاما من صب احدا من الصحابه رضي الله عنهم اجمعين fasalkan sheekh uu kaga hadlaysan xalaba sheegnay saxaabada la caayo ayuu kaga hadli doonaa labuna usii qaybin doonaa sheekh islaam ibn taymiya insha allahu taala kabacdi kitaabka gabagabayn doonaa xoogaana wuu ku dheeraaday ayib wuxuu yidhi faslun fa amaa man qof soo maaha sabba cayday fa amadan waxay ka socotaa way ka timid Eh, wاlxukm fi saa'ir اlanbiyaai kalxukm fi nabiyina faamaa man saba aswaaji nebi sal la ala sl halkaasay ka socota faamaa man saba aswaaji nebi sal la alay slam faman qadafa caaishata bima bara'aha allahu minhu faqad kafar taasuu ka wada marka dee xaasaska nebiga calayh salaatu wasalaam in la caayo caawana sheekuu soo celin doonaayo eh, in qofkaasu uu la dilahayo ayaa saxiixa waxayna saxiix ku tahana waxaa weye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa in la guursado ayaa la diiday waad ogtihi ninkii la guursadana in la dilhayo waan soo marnay hore baan usoo marnay ninkii guursadana waa mehersanaya in la dilhayo marka haddiiba guurkiiba la diiday oo xalaal ah guur xalaalaba haddii la diiday in zina lagu sheego waxay kasoo khatarsan tahay ninkii yidhi waan guursanaya waa ii bannaanta dilaya waa lagu dilaya ninkii yidhaahda zina iyo faaxisho ku sheega waxaa weeye nebi maxamed buu u jeedaa marka meelu soo maru waaye jiiro dheer uu soo galaya annagoo jiirada dheer soo socda madax dhufanaya waxba jiiraha noo soo mari marka warkiisu waa cadyahay faamaa man saba qofkii caaya axada min asaxaabati radia allahu canhum ajmaciin dhammaantood allah raali ka noqdee qofkii caaya faqad alaqa saxaabana waa jamcu saaxib jamcu saaxib saaxibkana wuxuu ku dhacayaa qof kaste oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam arkay oo rumeeyey saana ku dhintay loo kala qaadi maayo muddadu ma dheerayd ma dhexdhexaad bay ahayd ma yarayd loo kala qaadi maayo qofkii nebi maxamed alai sala slam indhaha saaray oo rumeeyey saana ku dhintay waa saxaabi kala qaadid ma jirto xagga masaa-isha cilmiga yaa mubsi ile yaa caalim ay taa baab kale yaa fadwoon jira taas yaa xadiis badan yaa xifdi badan yaa quraan lagama hadlaayo laakiin saxaabi muxuu ku asaxayaa ru'ya wuxuu ku hadlayaa liqa inaad la kulanto ru'ya waliba qasa maaha ru'ya qasa maaha ru'ya qasa maaha ah. waxay kuwa indhala agaan jiraan muqayimkii taxqiijiyey fi saxaabati fiihim acmaa walaa yujidu fiihim asam nin dhagaa laga heli maayo laakiin nin dhaga saxaaba mawjuud ayb liannu aragga indhahan basarka basiirada waxaa muhiima basiirada basiirada macnaha dhagala-aantu ile dhagu waxay u furan yihiin qalbiga qof marka hadduu dhagala yahay xaqii iyo hanuunkii waxu maqlayo laakiin hadda meeqad aragin adduunka culummaho mufti ah isweydiin maleba hadday joogaan hadday joogaan ayib ninkii la ohan jiray muxuu ahaa ninkii naaxiga ahaa oo sharxay kitaabkii la ohan jiray rawd unuf fii siirati rasuul ninkii la ohan jiray dadkii andaliska siirat ibn hishaam sharxay nataij afkaar kitaabigana waa leeyahy oo naxwo ah oo khatar ah almuhim ninkaas waa helaa waxa uu geelinaya haddaad aragto lixda mujalaada kitaab ku daabacan masiiratu hishaam ku sharxay kuwa indhaha alaa baad sheegaysaae kuwa adduunka jooga hadda culmosho indhaha alaa kutay haday isugu yimaadaan kuma dhacan kuwa indhaha sheeganaya adduunka jooga hadday maanta isugu tagaan kuma dhacan sheekh lixda mujalad wuxuu dhigay ana indhalaa sheekh afgeelinayo faamaa man qof soomaa sabacay axadan waxaa kaloo la mida dee ninkaa ajrumiga sharxay cilmu lcarabiya fi eh, ajrumiya samuri asaguna waa indhala asaguna kitaab aragtay ajrime wuxuu ku sharxay labada majalla calaa ariiqati alfiyat bn maalik ku sharxay xoogaa fiihi culamaa cajam xoogaa ku duulaa culamaa cajam qolada cajamta ku duulaa laakiin anaga unoo talama laakiin kana masha calaa ariiqati abwaabtii intuu keenay oo ajrime ku sharxay waxa wey haddaad asaga akrisato yakfiika sheekh min ajrime waxba uma baanle uda hore ka absanaysa sheekh maxamed haadi raxmatullahi caleyh tadrimada asagoo akrinahayb maxaa naxwo ini daba dhigay jaaa zaydun iyo jaaa zaydan sooma kala garanaysaan haabaan waan nidhi khanu cani naxwo kutubta akriya or dadka waxaa akriya intaa ma kala fahmaysaan jaa zaydun jaa zaydan ma kala fahmaysaan haa sheekh kala fahmayna faraha ka qaada naxwo akriya kutubta or كانت كان كل شيء عنده سهل جزاه الله خير كل شيء كان عنده سهل شيء كasta agtiisa waa sahlna basiir diinta shaygu sahl maca dalika dee qur'aan haddaad aragto asoo ciraabaya qur'aan haddaad aragto lakin maa ku alaysa halka xadiis kuma tegin tusaale yaroo tabliiqa u ku riday o malaynay uka tegay ramat llahi alayh faama man saba qofka ay axada min asaxaabati radia allahu canhu ajmaciin faqad adlaqa waa idlaaqo waa sii daayay axmedun imaamu axmed annahu yunakalu in la karbaashayo watawaqafa axmed wuxuu ka istaagay can kufrihi can takfiirihi inuu gaal yahay waa ka istaagay wa qatlihi in la dilana waa ka istaagay axmed wuxuu yii qofkii saxaabada caaya axad min asaxaaba qofka isagaa yunakal waa la ciqaabaya waa la ciqaabaya kadbaash adag baa lagu fanaya tankiirkuna waxaa weeye cuquubatan yactabiru man waraahu cuquubo uu ku cibro qaadanayo ku istaagaya cidda asaga ka dambayso wa tawaqafa waa ka istaaga waa ka joogsada can qatlihi can kufri wa ma gaalbaa ma la dilahaya waa ka istaaga imaam axmed wey wa kaana waqaafan axmed radi allahu canhu masaa-isha uusan min asaxaaba wataabiciin oo ausan ka haynin waa ka joogsan jira aad uga joogsan jir aad uga joogsan jira bal qaala wuxuu yidhi yucaaqabu waa la ciqaabayaa oo la karbaashi wayujladu waa la jaldinaya waa la garaacay waa la karbaashi wayuxbas waana la xabsino xabsi baa la gelin xataa yamuuta intuu ka dhimanahaya aw yarjica intuu ka noqonahaya can dalika can sabbi washatmi intuu ka noqonahayo hawshaasa waa la ciqaabi jaldi baa lagu dhufan xabsina waa la gelinaya wa haada almashhuuru min madhabi maalik wuku sheekh hawsha mashhuurka madhabu maaligna waa tan oo hawshaan iyagana lagu sameey ayaguna saasay qabaan qaala ibn cabdibar cafwan qaala ibn mundir wuxuu yidhi laa calamu ma ogi axadan axad min ahlilcilmi ma ogi awjaba waajibiyey qatlahu in la dilo saabiga saxaabada caaya anu ma ogi isagu ma ogi ayb laakiin waa imaan doonta inuu mundir hortiisii gadaashiisba in la yiri waa imaan doonta mundir wuxuu yidhi anu ma ogi cid au jebisay waajibisay in la dilo qaala qaad wuxuu yih abu yacla alfara wuxuu yih alxambali man sabat saxaabata mustaxilan kafara waa gaaloobaya saxaabada qofkii cay isagoo bannaysanaaya kafara waa gaaloobaya hadalkan ma fiicna ma jecli hadallada noocaan anugu haddaad aragta mustaxilan mustaxilan mustaxil laga daba wareegahayo waxaa loo sinqinhayaa oo loo sii seerta dheeraynahayaa oo intigu usii fakanhayaa irjaac inuu galo liannuu sabiga in la bannaysto aduu hadda masaajidkaan fadhiya haddaad aamintay in saxaabada in la caayo ay kuu banaan tahay kafir bilahi caiim baa tahay saxaabada iska dhaafay qof muslimiintan ka mid a haddaad aad u aaminsan tahay in la caayo inay kuu bannaan tahay gaalowta taa marka sabriga qalbiga wax ku xiran ma jiro waxaad dooda ka taagantay waxaa weeye carabkaa wax ka soo baxay saxaabo qofka caayo baa laga hadlaya annaga qalbigaaga iyo xalaalaysi wax annaga hol noo taaba maaho sabri hadalku wuxuu kugu xiran yahay waxaa weeye man facala aw qaala wuxuu ku xiran yahay ictiqaadku waa hawl dambe mana ogaan karna annagu waxaa ictiqaadkeeda waad ku daliilsan kartaa waxa uu samaynahayo daahirka iyo baatinka mutalaasimiin cinda ahlisunna waljamaaca ibnu jariir dabr rasuulka xaqiijiya qayrkiisa halkan uma daliilsanka laakiin muhiimaddu waxaa laga hadlaya waxa weeye sabbiga oo ficila waxaa laga hadlaya man sab asaxaabata mustaxilan kafara waa gaaloobahaya waa ilaa haddii uusan gaaloobin fasaqa faasiq buu noqonaya aacada ilahi faasiqa marka muxuu noqonaya saaxibu kabiira min alkabaa'ir buu noqonahaya saasuu noqonay maadaama kufri uu kuu soo sheegay fasaqad halkaas hadda ku xambaarayn sawaan waxaa jina oo siman kafarahum inuu saxaabada gaal sawaan waxaa siman weeye midka wax caanaya kafarahum saxaabada inuu gaalaysiiyo aw tacana inuu duro oo turqoo mudo fii diinin diintooda inuu duro mudo wey calaa daalika hawshaa ayada ah oo in hadduu bannaystana uu gaaloobahayo haddii kalena faasiqu yahay bay ku sugan yihiin alfuqahaau ay bacd fuqahaa maha kul fuqaha ijmac maa masaladii kul fuqahaa maa bacd fuqaha w alfuqahaa saasaa ku sugan yihiin bacd fuqahaa saa daraadeed waad arkaysa waa laga daba keeni doonaa wuxuu ku yiri waqad qataca waa gooye waa jaray waa gooyey oo kama is istaagin daa'ifatun jamaacatu oo min alfuqahaa baa waxay gooyeen sheikhu waa gooye bacli raxmatullahi caleyh inuu gooyana maayo meesha waxaa ku qornay waqad qataca daa'ifatu min alfuqahaa alkuufa wahayrihim saasa ku qornay marka kuufa kuufa maxay tahay kuufa iyo basre haddaad maqasho waa meesha injaaga iyo tashayuca iyo khawaarijta iyo karaamiyada iyo kansarka o dhan coronavirus mesh kuso dilacay sidaas daraaddeed way yaqaanaa culimmada ahlu sunnaha ku nool hum acrafulmaqaalaat iyagoo aqoon badan sidaas daraaddeed bay xukun ku ridaayaan marka in gooy waqad qatac waa gooyay daa'ifatun baa goysa min afuqaai min fuqaai eh, kuufa ciraaq biqatli man saba saxaabatay gooyen waxay dhaheen saxaaba ninkii caaya yuqtal waa la dilaya yuqtal waa la dilaya ayb faryaabi eh, faryaabi ninkii xaafidka ah laba boqol iyo waxaan malaynahayaa iyo labadii saddex meelahaasu dhintay eh, kutubna waa leey xaafidkii imaamka ahaa yaa wuxuu yidhi saxaabada ninkii caaya waa gaal yuqtal markaasaa la yidhi haddii la dilo qubuuraha muslimiinta ma lagu caasahaya markaasuu yii la sala yaa sheekh yaquulu laa ilaaha ila allah markaasuu yii markaad aasaysaan intaad dishaan markaad aasaysaan qoryo dheerdheer intaad soo qaabataan saa ugu waxeeya tan melciisa u waxayn qoryaha kutubkii coronavirus mala qaba moogta culamada isaan coronavirus kaguma fahmis qaabka loo aas idinku haddaad fahamteen in saas wax loogu jiijiiraya guriga faryaabi wuxuu ku leeyahay shiica markii la dilo iyo raafido saxaabada caayahaya markii la dilo laa tamasuun biaydiikum gacmiina ku taabanayna nijaaso wey qordheer hadaad soo qaadataan saa ugu riixa ugu riixa godka ku tuura ciidda saa ugu daada isagana ka gabo qubur muslimiinta looga aadin laa ilaha ugu leeyahay waxaas anaga nugu arugsan laa ilaha goorma laa ilaha goorma soo burda laa ilaha marhore soo burda sheekhu daay nukarta warkaasina marka ragga waa ka faru wayna gaalayseen alraafidata ayay gaalayseen wa saraxa waa cadeeyo raafida waa la gaalaysa ujeeda wa ka faru waxay gaalayseen alraafida raafidana min arafdi baa laga keenay wahuwa khafdu wlmancu wlibaau lxaqu xaq in la diiday raafinta haddaad maqasho rafaduu lxaqa rafaduu saxaaba rafaduu qur'aan rafaduu zawjaat nabiy rafaduu khulafaa raashidiin rafaduu khayr sheekhu haaulaai rafaduu way ku gacansayreen xaqi bay ku gacansayreen wakafaruu raafida wasaraxa waa caddeeyeyo bidaalika oo ah takfiirka ninkii saxaabada caaya in la gaalaysiinayo la dilahayo iyo in raafidood ay gaalan yihiin bidalika waxaa adeeyey kaiiru min asxaabina asxaab xanaabil ayaa cadeeye asxaab xanaabila ayaa cadeeye ayb qaala abubakr wuxuu yidhi abubakr cabdilcasiis ninkii la ohan jiray hulaam alhalaal khalaal wey hulaam alkhalaal ninkii la ohan jiray fi lmuqna kitaabka aad baa loo ammaano kitaabkiisaasu wuxuu ku yidhi fi raafidiyi raafidigu wuxuu ka yidhi in sabba saxaabada hadduu caayo faqad kafara waa gaaloobo falaa yusawaju loo guuri maayo n mujrim wuxuu ku leeyahay anugu ma hayo laa aclamu axadan awjaba qatlahu laakiin khalaal khalaal xaggee jooga sheekh ah, maxaa leeya qulaam alkhalaal xaggee jooga sheekh imaamu axmed <laughs> sheekh xaggee laga teg raggaas waxay ku leeyihiin raafid waxay ku leeyihin sabba saxaabada ka fara falaa yuzawju loona guuri maayo mursid miyaanu gabar guurina mursid gabar loo guuri maayo lasoo imaan maayo walafdu bacdihim lafdiga bacdiga culamada qaybo ka mida ah ay leeyihiin meeshaan hadal baa ku jiray wakadalika jamaacaat min alculamaa buu yiri sheekh islaam utaymiya hadalkiibu dhexda ka soo gooya marka wakadalika waqaalat jamacat min alculamaa waa lafdu bacdi inuu yihahdaa ficniga ah. horay in badan baan wadaadka dayay inaan ma rabo laakiin xaafina qaab wax u taqsiirinaayo in waxaa la rabay ishaaraadka inuu soo gooyo waa lafdi bacdin bacdi alculamaa waxaa ka mid oo ah min alxalaam bila weliba u badan in sabahum hadduu caayo qof saxaabada in sabahum saxaabada hadduu caayo qof saban buu caayo yaqdaru dhaawacaya fii diini diintooda dhaawacaya ow cadaalatihim cadaaladooda ilaahay cuduusha uu ku sheegay oo ahlusunna waljamaaca ay ku ijmaaceen cadaalatu saxaaba ay ku ijmaaceen ayuu dura ka fara waa gaaloobaya sooma jeeda mar hadduu diintoodii duro oo dhaawaco cadaaladoodiina wax ka sheego ilaa asaxaaba cindana cuduul alaysa kadalika qaala lii axadu min asaxaaba haddii la yidha miyaad baarbaaraysaa bayquuniya miyaad ka baaraysaa sheekh maya taysiir culum xadiisi bayquniy sheekh ka baari nin wadbikri ka baari mayay sheekhu tahay rag dadka asaga dad ilaahay taskiyeyey laqadqad iyo allah raali ka noqday wa nasarahu qawlkan waxa u gargaaray oo u hiiliyey alqaadi qaadi abu yacla farra wuu u hiiliyey wuu naashnaashay iyo saxow waa in la ninkii saxaabada diintooda dura oo cadaaladooda dura gaaloobayaa wa in kaana hadduu yahay sabban saanaa fiican marka warkii hore oo ahaa qaadi abu yacla uu yidhi man saba saxaabata muslaxillan uu yidhi warkaana ka fiican dambe in sabahum saban yaqdaw fii cadaalatihim ma banaysa iyo mise ma banaysan iyo innaga hawshaa nooma taalo nooma taalo cadaalad ka fara wanasarnasarahu qowlka waxa u gargaariyay hadalkan alqaadi wain kaana saban hadduu yahay laa yaqdaxu aan dhaawacaynin diintoodii cadaaladooda milu an yasuba waa inuu caayo abaa axadihim abaa axadihim mid ka mida saxaabada aabbahooda cay tusaale ahaan cumaan nigle cumaan ibn cabdilah abubakr sidiiq aabihiis abu quxaafa cay cumar ibn khaaab aabihiis khaaab baa dhacay ila cumar aabihiis wuxuu ka sheekay abay wuxuu nin adag oo qallafsan buu ahaa buy geeluu raaci jiro aad ii jiri jiray geelu caana ma lahayn gaajaa jirtay haddaad tiraahda saasuu yira adigu aad caydo adoo abuukar cumar ku durahaya alkaa taqalus haya socdaad qatar bay gaaraysaa qatar bay gaaraysaa mitra an yasuba waa inuu caayo abaa axadin axadin saxaaba aabbahoodaad cayda ayb oon saxaabi hadda ahayn wax laga hadlahayo aw yasubahu waa inuu caayo saxaabi buu caaya saban buu caaya yaqsidu u qasdaayo aydahu inuu u carooday aydahu caradiisa iyo inuu ka caraysay u caraysay u qasdaaya lam yakfur ma gaaloobayo qof saxaabada ka mida ah aabihii haddaad caydo asaga saxaabigan aad u carootay daraaddeed ama asaga inaad ka caraysayso aad u qasdayso waxaa weye ma gaaloobaysa laakiin dee waa lukarbaashi kabiir min alkabair baa ku dhacday waa lukarbaashi ku dhacday qaala axmed wuxuu yidhi fi rajul bu wuxuu ka yidhi oo la weydiiyey yashkumu cumaan cumaan bin cafaan nin caayah cumaan bin cafaan baa nin baa caayay markaasaa waxaa loo keenay cumar bin cabdilcasiis markaasuu maxaa ka rabtaa cusmaan markaasuu yidhi uqiduhu waana carooda waan necbahay markaasuu qofkaad u carootaba ma cayda ma afladaadaysaa suu yidhi haa qoorta ka dhigid hataad qofkaada xoogaa qalbiga ugu qado aad caydo oo saxaabaad caayaysa qoortaa laga rigadi maa cusmaan adiga su digiyey cusmaan sheekh adiga agga maxay soo maraysa agga soo maraysaa qaala wuxuu yidhi rajib wuxuu ka yidhi axmed yasmu cusmaan haadaa zindiiq buuy zindiiq weeye waa munaafiq oo ku gaala isa qarinahaya mulxid wey waan soo marnay sindiiq horaan u soo marnay maa xukmu sindiiq yaa jamaca qatluhu biduuni istitaaba qatluhu biduuni istitaaba hadday caato sandaqadiisa nifaaqiisu idaa dahara wankashafa watabayana uu cadaado jaasa qatluhu wey biduuni istitaaba horaan u soo marnay qaala wuxuu yidhi fii riwaayatin xambal wuxuu ku yiri xambal ibnu isxaaq ibnu xambal adeeg bay wiil adeeg yahay weye imaama weeye wuxuu yidhi man shatama qofkii caaya rajulan min asxaabi nabiyi sal lla asabti nabi axmed nin ka mida qofkii caaya maa uraahu ma ictiqaadsan mana arkay mana aaminsani cala alislaami ay haabitan cala alislaam ay fil islam islaamka inuu ku jiro ma arkaayo khaariju can islaam riwaayadan axmed muxuu ku yidhi xambal uu werinaya xambal ibnu isxaaq ibnu xambal uu werinaayo wuxuu ku yidhi man shatama rajula min asxaabi nabiy sal allahu alayh wasalam maa uraahu maa actaqidu cala islam islaamka inuu ku sugayo ku jiro ma ictiqaadsan ninkaasaa gaawo riwaayadda marka waa ujeedaa tii hore tii hore waxaa ahayd watawaqafa can kufri waqadli bay ahayd tanna maxaada lagu yidhi maa uraahu cala islaam baa lagu yii sooma jeedi waa inaad la socoto labada masalo qaala qaadi wuxuu yidhi hawsh baa marka in laga hadlo marka hore tawaqafa can kufri waqadli haddana wuxuu yidhi maa uraahu cala lislaam see la dhahaya laga dhawaa miyaa laga dhigahaya makhilaf maxaa laga samaynaya qaal qaad qaad wuxuu yidhi abu yacla faqad alaqa waa sii daayay axmedu waa ma qaydin alqawla qoraaxda wuu idlaaqa waa sii daaya annahu saabigu yakfur waa ku gaaloobahayaa bisabbihi cayadiisa u caayay liaxadi min asaxaabati saxaabada mid ka ah, inuu caayay waa ku gaaloobahayaa buu hadda ka idlaaqa ma banaystay mise ma banaysan lama qaydin in istaxalla ka fara waa ilaa fasaqa lama dhihi alaqa man saba axada min asaxaaba kafara baa marka wuxuu ku faqad alaqa axmadun alqawla istixlaal iyo kuma xirinin anahu amar yeeshana yakfuru waa gaaloobaya saabigu bisabihi sab uu caayo liaxadi min asaxaaba caayo ku gaaloobaya watawaqafa waa ka istaago waa ka joogsada axmed fii riwaayati cabdilah cabdillahi bn axmed maxamed wiilkiisa wey wa abi aalib abiaalib wabaan waa soo maray cismata ibn abi cisma alcaskari isagana soo maray imaam axmed saxiibkiisu can qatlihi ee qatli saagu ka istaaga axmedu labadaa riwaay raggaa riwaayaday warinahayaan cabdullah imaam ibn axmed ibn xambal iyo abu aalib cismata ibn abi cisma alcaskari uu ka istaagay in la dilo laakiin midda uu warinahayo xambal e, uu warinahayo ibn isxaaq ibn xambal waxaa weeye adlaqa islaam kuma sugna buu yidhi xataa riwaayadaas muxambal warinayo cabdulahi bise wax ka warinahaya cabdulahi ka warinaya marka inuu isku qabto waa fiican amaal ali hadalkan waa amaal atliga hadda uu yii hadalku wuxuu isugu xihan yahay asalka watawaqafa fii riwaayati cabdilahi wa abi aalib can qatli wa kamaali lxaddi oo kamaalka la hoos dhigo isku cadkan yihi muxuu ku cadfan yahay can qatlihi wa kamaali lxaddi saas isugu cadfan yahay oo kamaalka loo siiyo laakiin aniga wowdan istinaafiyu ka dhigay jumladana wuxuu ka dhigay mubtada kaca jumla kacayso jumla istinafiyu ka dhigay marka faasilada waxay ahayd xagga gadaasheeda in la dhigo hadalku saa isugu xiran yahay axmed muxuu ka istaagay tawaqafa wa abi aalib can qatli qatli saabi wa kamaali lxaddi xadkii dhammaystiran oo laga wado qofka muftarigaa ah oo qaadifka oo qof muslima ah qadfo meeqaa lagu dhufan jira meeqaa lagu dhufan jiray sideetan kamaal xadkiina uu ka istaagay taas waxa laga wada kamaal xadkiina uu ka istaagay saasaa fiican hadalkan laysugu xiro hadalkan saa laysugu xiro laakiin hadda anaga wuxuu nooga dhigay markuu hadalka hore gabagabeeyey dilkii uu ka istaago wuxuu yidhi wa kamaalu lxaddi xadkoo dhammaystiran in lagu dhufto bay noqonaysaa xad dhammaystiran sideetan in lagu dhufto wa iijaabu in la waajibiyo التacزيiri in la biijiyo oo la karbaasho ykhtadii wuxuu keensanahayaa anahu amar iyo shaniye lam yaxkum axmed muusan xukumin ama anahu axmed lam yaxkum muusan xukumin bikufrihi ee kufri saabi muusan xukumi kansanaysaa hadduu yidhi hala tankiiliyo ilaan hor hor noo soo yiri yunakal una soo yiri soo maahay tankiilku wuxuu keensanayaa in uusan takfiirin in la karbaasho la xanuujiyo oon la takfiirin oon la dilin ayuu keensanayaa riwaayadaas ay xambal werinaya cabdulaahi iyo abu aalib tii horena waa laguu sheegay in maaa la u idlaaqay qaala hadalka hadda loo qiincinaya qaala wuxuu yii qaadi wey qaadi abu yacla baa hadalka wata qaala qaadi wuxuu yidhi in sheekhu ka gooyana maahayn mukhtasar fayuxtamal waxaa la ixtimaalsan karaa fayuxtamal fayaxtamil labada waa dhihi kartaa fayuxtamal waxaa la ixtimaalsan karaa oo la suurtagalsan karaa ama fayaxtamil waxaa suurtagala xamlu qowlihi qowlkiisa in lagu xambaaro qowlihi qowl axmed yani qowl axmed in lagu xambaaro maa uraahu uu yiri cala alislaam uu yiri in lagu xambaaro calaa man istaxalla ciddii banaysatay sabahum saba saxaaba ciddii banaysatay in lagu xambaaro waa dhici karta maa uraahu cala alislam waxaan ku xambaaraynaa man saba man man istaxalla sabahum saba saxaaba ku xambaaraynaa waa kaafir baan dhahayna fa inahu midkaa asagoo banaystay yakfur waa gaaloobayaa bilaa khilaafin cinda ahli sunna waljamaaca dhexdooda wey murja laakiin maxay ku leeyihiin iyo jamaacaadka ku taasubay murjiyada murjiada oo minamaaturiidiya oo ashaacira ayru maxay ku leeyihiin muusan ku gaaloobaya sabiga laakiin sabigaanu wuxuu ku tusahayaa in e, boqdi uu jiro boqdigaas qalbiga ayaa waxaan u daliilsanaynaa inuu gaaloobo ayagoo tiiro dheer bay soo gelhayaan laakiin ahlusuna waljamaca dariiq toosay hayaan ayb yuxtamil halkaasay mareen wayuxmal waxaa suurtagala wayuxmal waxaa dhacafan wayuxmal waxaa lagu xambaari isqaadu lqatli dilkii in laga rida isqaau manaa faacilkii ah. faacilkii wayuxmal wayuxmal cafan faacilkii wayuxmal waxaa lagu xambaari isqaadu lqatli dilkii in laga ridayna waxaa lagu xambaari oon la dilaynin oo riwaayadii day ahayd anahu lam yaxkum bikufriga ahayd waxaa lagu xambaaraya calaa gayri mustaxili kii banaystay ayrkiis baa lagu xambaaraya qof aan banaysan oo aflagaadiya dar u keentay ayaa lagu ambaaraya wayuxtamal waxaa suurtagala oo kale an yuxmala in lagu xambaaro calaa man saba qofkii calaa ana man saba qofkii caaya macnaha dibka in lagu xambaara laga hadlaya wayuxtamal waxaa suurtagala an yuxmala qatliga in lagu xambaaro calaa ana man saba qofkii caaya acnan saxaabada soo duraya qofkii caaya fii cadaalatin fa cadaalatu saxaaba qofkii tacniya sida hadda raafidadu maxay ku leeyihiin waxay qariyeen qur-aankii qayb qariyeen waxay qariyeen khilaafadii khilaafa nubuwa iyo siyaasa sharciya qariyeenoo cali baa iska lahaa waxay abubakar bay dusha kaga tuureen jibriil baa xaqi dhinac la maray waxaasoo bay daldalayaan saxaaba cadaaladoodan ba dureen waa ridoobeen toddoba koob iyo toban sagaal isku dir faraha wax in lagu soo reebo maanta hilba gaban bay la taagan yihiin qur-aankii musxafku faadumaa jiray oo weyn wey ah, yar intay waa ka qaadeen musaabaqa ka qayb galay musaabaqa beenay qur-aankii dad ku siran soo moogi meel wax kusoo duuriyaan bay ka mid intay musaabao uga qaadeen kambala oo ay iiraan geeyeen ayay markay iiraan geeyeen bay mudco iyo gabdho iyo qabri khumayni iyo qubuuro iyo magaci ku dawaaf iyo waxbay kala wareegi waaye wuxuu yidhi waxaana anuu kuma jiro shuqulna kuma lihi aniga maxaa weye hawsha iga daali waxay sameeyeen waktigii oon u dhammaan ogaana inay kusoo celiyaan bay ahayd way soo tarxiileen muqdishoy kasoo tureen dubay bay diyaar u soo saareen waxay ogaan ayaan halalu gooy dubay bay diyaar u soo saareen kabacdi muqdisho marka ka soo dhacay ninkii markuu magiciisa african warma waran oo adigii kaarta ugu dhacay iiraan aadee war iska aamuso waxay gu dhacay wax hadduu kuu sheekay laa tatasawar meesha islam ma joogo sheekh dadka hadda sunigaaho jooga iiraan dadka hadda sunigaaho jooga shan iyo labaatan milyan wey la socdo laakiin maxaa wasaabi iclaamku sheeganaya gaaladii ayagu maxay sheegaan toban milyan koob toban milyan toban milyan baa sheegaa shan iyo labaatan milyan anigii weydiy sheekho milyan wax xuquuqah aydi ma laha gurigiisu sharci ma laha masaajid ma laha madaraso ma laha wax xuquuqa ma leh yahuud baa joogta lix kun lagu qiyaaso baa iiraan joogtada la socda bani israa'iil yahuud lix kun lagu qiyaasaa jooga baarlamaankay fadhiyaan wasiiraday fadhiyaan kaansolkay eh, ku jiraan eh, bangiyaday fadhiyaan dowladdooda ma u shaqaynahayaan heer sarow canaawiintan waxaa lagu qorahaya alqatl walmowt lilyahuud wa ingiriiska baa lagu qorahaya aatlu xuusiyiinta waxay wataan buu yidhi ciwaan uu qoran yahay almowt lilimniwataan buu yidhi xuusiyiinta jooga yaman diyaaradaha maraykanka inta ay kor maraan iyo qolada kasoo horjeeday duqaynayaan oladan e, tabeelaha wata almowtu liimrika e diyaaradaha maraykanka waa dul marayaan ma duqaynayaan miyay duqaynayaan qolada iyaga hortooda joogta <laughs> sirta miyaad fahamtee lianu almowtu liimrika waxaanu waa sheeka bari carruurta lagu caruurtaa loo sheega waxa laa cadaawata bayna yahuud wa bani israa'iil wa shiica wa sheekh fi taariikh fi taariikhna lama hayo sheekhu itaarikh lama hayo iicadda war ma haye iicadda war isma hayne aan ka soconno salafiye iyo magaciisa ma kala bixi aan hayo hadde salafiya haddan ugu soo daatay wayuxtamalu waxaa sugan an yuxmala in lagu xambaaro qadligii calaa ana man saba tacnan isagoo duraaya fii cadaalatim saxaabada fa yuqtal waa la dili waman saba qofkii saxaabada caaya laa la tacnin inuu durahaya ma aha diintooda falaa yuqtal la dili mahayo naxwa qawligii weye macnaha midka aan ahayn tacniga aan ahayn waa naxwa qawligii ee qowl saas u yiraayo kaana waxaa ahaa fiinkii saxaaba waxaa ahaa qilatu cilm cilmi aan baa jirta qilatu cilm cilmi mayla aqoon maylahay kadaba sheekhow wuxuu kuleeyahay saxaabada aqoon malahay cilmi ma lahay oo nimanka adduunka qabsaday oo kala abaasimay oo kala furay oo intay u yimaadeen nimankii laga kiciyey fuus iyo ruum markii laga adkaaday oo cumar madiine ugu yimaada isagoo geed timira iska hoos jiifa ay dhaheen cadalta faniinta ay dhaheen cadalta faniinta nimanka dhaheen bay cilmi aqoon ma lehin kadibu wallaahi kaanuu ahl lcilmi sheekh kaanuu ahl lcilmi sheekhu iska daa warkaasu wa qilata macrifati baa ku jirtay bisiyaa siyaasada maysan aqoon warma nimanka adduunka furtay oo boqortooyinkii farisi iyo ruum dabagediyey oo xujaynaha tegey oo tegey mediteraanka tegey oo turkiga qaybo ka mida qabsaday oo tegay marookaadkeeda tegay oo libiya furtay oo masar furtay oo eh, faraacino kala kala tuuray oo intaasoo dowlada qabsaday oo meeshay hadda igu xukumaayeen ay boqol dowlad ka jirto ma nimankaasaan siyaasi aqooniqa wax loo maamulo maalinsaa sheekh meesha hadda boqol dowlad kodood lixi dowlad ka taagan tahay hal nin baa maamulahaya ma nimankaasaan laa yacrafuuna siyaasana leedahay sheekh sheekh alcadaala sheekh alcadaala yaa sheekh alcadaala yaa jamaaca hujaacati wa qila shujaaca shujaacadaan baa ku jirtay shujaaca laaan macraka saxaabo looga adkaaday ma haysaa an ataariikh yantiq sheekhu ataariikh ya jamaca ataariikh yantiq wax hadla wax hadla lagu kala waa taarikh jamaaca ma haysaan saxaabo meel looga adkaaday min albeder ka soo bilow ilaa xagee ilaa xagee ku gabagabeeyaa ilaa tabuuq miyaa idhahdaa miyaa haysato saxaba agee looga sheed meel saxaaba looga adkaaday meesha saxaabo ugu badan ay ku shahiideen waa uxud weeye uxudna waa ku adkaadeen say ugu adkaadeen saldhiggii qabsadeen magaalada lagama qabsan meesha macrakadii duunyadu kada ayagaa u haray qurashna way carartay buuraha carartay markaasaa weliba laga daba tega alladiina idaa asaabaxum lqarfa ka aqri halkaas markaasa la caydsaday alaabtii laga daadsaday xamraaul asad baa inta looga daba tegey iyaan raashinkooda hilibkooda la qanimaysa xagga saxaaba looga adkaada sheekhu weynka saxaaba xagga looga adkaa fi taariikh medada sheekhu ka soo tag waqtigii nebigu noolaa maka iyo madiine iyo wixii la qabsay ka soo tag sacnabi maxamed ilaahay markuu oomsaday qaadisiya iyo yarmuuq iyo ilaa dimishik ilaa qaahira ilaa baqdaad ilaa weynar gaalasha xaggee laxaaq rag waxaa dhigay miyaa fulaya ah ashidaa cal kufaari miyana qur-aanku hayn ashidaa cal kufaar agee qur-aanku u qaadaa dhigay inay geesiyaal yihiin oo birta calashadeen waxaa ku tida dowladihii intaasoo sana jiray an boqoloo san in boqoloo kala daadiyeen ka taqasuseen hawsha ma qadi kubaysan wey hadday fulan marka ma xagee jooga waxa maxaa loo qabsan waay kufaar qurashoodi maxay u geli wey maxay u istaagi maxay u istaagi maxay u hindiya maxaa loo istaagi waay laakiin waxaan kuu sheegaya calmaaniyiinta murtadiinta mulxidiinta yahuudda nasaarada inta ku ta'asurto shayaaiinta yaquuluuna maa laa yafcaluun yaquuluuna maa laa yafcaluun wayukhbiruunaka fiimaa laa yaclamuun wayuriiduuna fiimaa laa yudrikuun gaalo iyo waxa ku ta'asuray yaquuluuna maa laa yafcaluun adduunka annaga haysana jannaan ka dhigaynaa dimuquraadiyad wey kala dambayn wey janno iyo nabadgelyo iyo waxay samayn karin been bay gargalahayaan yaquuluuna maa laa yafcaluun ayb wa yukhbiruunaka laa yaclamuun waxay kaaga warramayaan can alislaam wa asaxaaba wa can ilnebi alqur'aan wa can alcadli ashariicay kaaga warramayaan walaa yacrifuuna haddii la yidhaha kitaabkan maxaa la yidhahda magaciisa ma akrin karo wuxuuna kaaga warramayaa cadl axkaam wa caza wajal wa alqur'aan wakitab sun kaaga warramaya walaa yacrif kayfa sheekh tukhbirunaa wa tuxadituna laa tacrifuhu burwaa baa layidhi caana ma taqaanaa weliga caana ma aragtaa layidhi siyo haw aqaana caana si ogdiin baa layidhi waa kuwa madow buuda habeenka ariga xidhaysaga isaga dhiibi <laughs> caana madow yii burwaa la waxaa la war caana ma taqaanaa burwaa ana waan aqaanaa bay baasha khabiirka waan ku si ogdiin waa kuwa madow buuda habeenka ariga xidhaysa la isaga dhiibo almaaniyiin iyo gaalada waxay kaaga warramayaan can asaxaaba wa can alqur'aan wa can ashariica markaas waxay ku leeyihiin waxaa wala saxaaba saasay ahaayeen qur-aanka in in laysku maamulo looma soo dejin masaajida waa xirxiraynaa xadiisi waa faalso jeebkaa lagala soo baxaya ee dumarka maxaa le waqarna fii buyuutikunna waxaa weeye waa hadal carbeed bu ahaa wakada wakada bay kuleeyihiin sheekh warkaas wax jira maa waxaysan awami kaaga warramayaan wayuriiduuna maa laa yudrikuun waxaysan haleelay oonsan gaaraynin weligoodna waa doonaya oo maxay tahay muslimiinta in la laayo masaajida la xirxiro wadaadada lasoo qaqabto wadanka adduunka ayaga ay qabsadaan muslimiinta eber laga dhigo makiya madiina ay maxaa leey haleluuya ay ka yeelaan masalid ka taagaan walaa yudrikuun in alarda lilahi yurisuha man yashaa in alarda lilahi yurisuha man yashaa dhulka ilaahay baa iska nin kuramo dhaxalsiinaya walcaaqibatu lilmuttaqiin annagaan dhaxlayna sheekho adduunka nabilahi aadam baa lagu bilaabo nebi mukramo mursala ah nabilahi maxamed waa lagu gebagabeeyey shareecadiisaa joogta inta udhaxaysana anagaan maamulayni annagana maamuli doona marka waxaysan haleelayn oo muslimiinta la soo afjaro halla waxay baytulmaqdis aan qabsano madiina aan qabsano qabri nabi maxamed alla soo baxan eh, maka aan qabsano kacbalxajar waxaasay wadaan weligood haleeli maayaan hadda dhow konton sano ka hor waxay dhahayeen alislaam yamuut tarikatu rajul mariid bay lahayn haddana waxay lahayn alislaam aqbala islaamka hadda waa soo jeestay ku leeyihin hadday kala cararayaan waa wada xajiyan jirna weliganna waan soo socnaa sheekh marka waxaasay kuu sheegaya waxaasay ku daldanaya sabiga sabigan hadda ku keenay waxaasay daldanaya muxuu ku yidhi waxay ku leeyihin mila qawli uu ku yidhaahdo naxwa qawlihi kaana fiihim qilatu cilmi wa qilatu macrifata bisiyaasada wa shijaaca baa ku jirtay wa fiihim waxaa saxaabi ku jiray ku leeyihin shuxun bakhaylin wa maxabatu dunya wa naxwi baa ku jira war saxaabo xaggee shub kaga jira wey adduunyadu kaanat fii aydiihim walam takun fii quluubihim marka saxaaba laga hadlayo waxaa lagu leeyahay addunya kaanat fii aydiihim gacantay u saarna lam takun fii quluubihim quluub saxaaba addunya ma gelin ninka la yidhaahdo wadaadka hindiga ahaa abu cali mawduud abu cali mawduud aan ku dhegayna abu acla mawduudi waxaa pakistaani buu ahaaye eh, ninka iskale mafaahimu qur-aanka dee la qabsaday in badan <laughs> hadda geli maayo warkiisa almuhim abulacla maya abu xasan abu xasan mawjuud abu xasan abu xasan abu xasan nadawi cafwan abu xasan nadawi ninka iska lahaa bimaada qasira caalam islam bimaada khasira caalam islam bacd inxitaar kitabka islam wuxuu ku yahay qaybkiisa wuxuu ku isagu waa nin asharaafa oo qureeshi ah laakiin hindiya dee dhowr qarni deganaa luqadda urduga aad wax ugu qori jiray kabacdina waa la turjumay cricketku dheeli jira carabta cricket soo mataqaan u dheeli jira markii dambena ihtadaa wa tacallama wa asbaca caalimin culamaa marka urduga aad wax ugu qoray geelka duusan waa la turjumay daay sida hadda ninkan cimraan khan hadda haysta nimanka la yiraahdo pakistan wuxuu ahaa cricketku dheeli jira soo moga saaxiib cricketku daay cricket wuxuu yidhi shan iyo labaatan sano wax ka badan baan reer galbeed ku dhex noolaabu waxaan aqaanaa say u fukaraan say wax u cunaan say u fukaraan say u labisaan waxay doonayaan baan aqaanaabu xayawaan weyn reer galbeed acrifahum xayawaan inahum kana lacaamulla waxayima jiro qofka reer galbeedka tijaabiy waa ogyi inay socdaan almuhim wuxuu yidhi ninka isaga wuxuu yidhi waxaan la yaabay saxaaba kayfa futaxat lahum اdunyaa wanajuu minha min alkharaaj min almucjisaat waxaa ka mida yii saxaabada intaa dowlad iyo wadan iyo adduun loo furo foqontooye dahabkeedii furtay kam min kunuusi min janaatin wa cuyuun waxaas nimankii furto kisra iyo qaysar iyo furto hortoo dahabka saa loogu daadiyay guduudan oo hal inuu ku fidnoobay iyo gabadh ku fidnowda ay jir haada min almucjisaat markaas waxay ku leeyihiin wa fiihim shaxun baa wa xubba dunyaa ku jiray kuleeyihiin annaga muminiintaa la weydiinaya saxaaba kuwa yihiin iyo waxay ahayn laakiin la weydiin maayo murtadiin iyo gaalib shaadin la weydiin maayo qaala wuxuu yii eh, eh, ninkii la yihaahdo eh, qaadi wuxuu yidhi wayaxtamil waxaa suurtagala wayuxtamal waxaa suurtagala an yuxmala kalaamu kalaamu axmed in lagu xambaaro calaa daahirihi sida muuqata fa yakuunu uu ahaado fii saabihi saabi saxaaba riwaayataani laba riwaayo macnaha an yuxmala kalaamu calaa daahirihi maxaa ma urahu cala islaam in lagu xambaaro kaafir bilahi cadim inay murtad lana dilaayo saa in lagu ambaaro waa dhici karta saa waa dhici karta daahirkaan ku wadaynaa daahirkaa ayaan ku wadaynaa ayuu yiri saa in lagu wadaa dhici kartaa oo fa yakuuna markaa uu ahaado fayakuuna markaa u ahde an yuxmaladaas ku cadfadahay fayakuuna markaa uu ahaado anbaa meesha ku qadar fayakuuna markaa fi saabihi saabi saxaaba u ahaado riwaayataan laba riwaaya axmed markaa laga wariyo axaduhumaa labada midkood waxa weye yakfuruu gaalaysaa bisaxaaba yakfur wey waaniyatu midda labaadna yafsuqu faasiq buu noqonayo qaala shekh islaam taymiya wuxuu yidhi wa calaa haada labadaa calaa haada ee calaa riwaayatayn ayuu istaqara ku sugnaaday wey ku xasilay qowlu qaadi qaadi abuyacla alfaraa madhabkiisa wuxuu ku xasilay inuu laba riwaayo imaam axmed ka soo raro oo yihahdo imaam axmed laba riwaayo leeyahay saabi saxaaba xukunkooda laba riwaayo ka leeyahay ixdaahumaa bitakfiirihi wey aaniya bitafsiiqi wey laba riwaaya inu ka soo orao wa ayrihi cafwan calaa hada istaqara qowlu qaadi wa ayrihi qaadiga ayrkiisba xaqo waxay xikaayoodeen fii takfiirihim waxay xikaayoodeen riwaayatayn laba riwaaya xikaayoodeen qaadiga iyo ayrkiisba waxay xikaayoodeen laba riwaaya imaam axmed inuu leeyahay qaal qaad qaadigu wuxuu yidhi waman qadafa qofkii qadfa oo zina ku qadfiya faaxisho caaishata wey radia allahu canha bimaa bara'aha allahu minhu ee xaggiisa bimaa minhu ki wy kafara waa gaaloobaya bilaa khilaafin waa gaaloobaya limaada lanahu kadaba qur'aan quraanku beeniyey suuratunuu beeniyey ilahay baa ka bariyeelay qur-aankuu beeniyey waa gaaloobaya xaasadka kana waa la mid qofkii zina xaasaskala ku ganana asna waa la mid waa gaaloobaya lanna waa xaasiska nebi maxamed fi dunya walaakhira zina haddaad ku ganto waad gaaloobaysa waa lagu dilaya qaal shekh islam wuxuu yidhi wanaxnu anagu nuratibu waan ratibaynaa alkalaama hadalka masalada markaan ka hadlayno fii faslayni laba fasl ayaan ku ratibaynaa laba fasl ayaan ku ratibaynaa wey kitaabkii la oran jiray shiicada oo anig ka hadal waxaad aqrinaa kitaabkii usuul madhab isnaa cashariya usuul madhab usuul madhab isnaa cashari akhriya wadaadka iska lahaa alqifaari alqifaari axmed alqifaari miyuu kitaabka akhriya labada majalo macnaha wuxuu khulaaseeyey sheekh islam taymiya minhaaj sunan nabawiya fii radi kalaam shiicati alqadariya nimanka radi buu khulaaseeyey luqada casri uu ku qoray waa dabciyey waa jamciyey heer sawo kutubta akriyo kitaabka hala akriyo iyo kiiko lama kala saarayna waan ratibayna wanaxnu nuratib alkalaama fii faslayn laba fasal wey axaduhumaa midkood waxaa weeye fii xukmi sabihim mutlaqan xukumka uu leeyahay sabihim saxaabada la caayo mutlaqan keli ahan horta xukun saxaabada in caayo geli waan ka hadlaynaa waani fasal ka labaad waxaa weeye fii tafsiili in la kala dhigdhigo axkaam saabi midka saxaabada caaya axkaantiisa xukunkiisa in la kala dhigdhigo oo mid mid gooni loo sheego miaalo laga bixiyo ayaanu kala saaraynaa ama alawal midkooda soo maaha fa sabu asxaabihi nabi maxamed saxaabadiisa soo lacaayo fasabu asxaabihi sal la ala nab saabadiis soo lacaayo xaraamun waa xaraam waa mamnuuc bilkitaabi wasunna kitaabka ilahi sunnada wey ama kitaab soo maaha falinahu iibatun falinahu sabbigu iibatun waa xanwy iyo weliba hee sabbi wey iibadu waa inaad hoosu tira aashinku adin wey laakiin waa iibo maca aliclaan wey waa laba darajo wey waad xamanaysaa saxaabadii oo dhintay haddana waad iclaaminaysaa wey majaalisa uga sheekaynaysaa wey falinahu sabbigu iibatun waa xan weeye iibo weeye maca ziyaado wey waqad qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi walaa yaqtab bacdukum bacda qaybtiin qaybta kale yaysan xamanin weeye qaybtiin qaybta kale yaysan xamanin waa mamnuuc waa xaaraan wey ay wa qowluhu ilahay qowlkiisa waladiina kuwii yu'duuna dhibahayey almuminiina ragga muminiinta wlmuminaati gabdhaha muminaadka biayri maktasab waxaysan kasban oo shaqaysan oo mudnayna ku xamanayay faqad ixtamalu waxay xambaarteen oo rarteen oo dhabarka u luteen buhtaanan xasariyo iyo been bay dhabarka u riteen wa isman dambi weyn bay dhabarka u riteen mubiinan oo iska cad wey marka muminiin haddii la sheego waladiina yuduuna almuminiin la yidhi satru lmuminiin wa awal lmuminiin marka ambiyada laga soo tago hum saxaaba satru lmuminiin saxaaba marka alla muxuu ku yidhi buhtaan iyo ismu mubiin ah ayay leeyihiin kabiira min hawl khatara ayay ku dhaceen qaala tacaala qaala alla wuxuu yihi laqad radia allaahu alla raalli buu ka noqday weeye can ilmuminiina alla muminiinta raalli buu ka noqday muminiinta raalli laga noqdayaa ka mida awaluhum ah. saxaaba sheekh wa nebiy calayhi salam nebi maxamed iyo saxaabadiisi ayaa raalli alla ka noqday wey laqad radia allah alla raalli buu ka noqday wey laamku dee waad ogtihiin laamku waxaa weeye qas qasmi maxduuf ayaa meesha ku jira macnaheeduna qadna waa taxqiiq wallaahi wey laqad radia allaahu wallaahi allan ku dhaartee radia allahu alla raalli buu ka noqday wey ridan waxa laga dhahay qalbigooda acmaashooda aqwaaluhum wa afcaaluhum wa quluubuhum dhammaan raalli baa laga noqday dhammaan raalli baa noqday laqad radia allah wallaahi allan ku dhaartee radia allahu alla raalli buu ka noqday cani lmu'miniin mu'miniinta alla raalli buu ka noqday id wakti weeye id wakti ila waa xiin waa darkii waa la socotaa yubaayicuunaka ay beeca kula galaayeen oo gacanta keen ku lahaayeen taxta shajarati geedka hoostiisii wey wbilmunaasaba id yubaayicuunaka taxta shajara maxaa beecada maxaa lagu gala allaa yafiruu xataa yamuuta aakhiruhum saasa saxiixaan ku qoran nimanka noocaaso yidhi nebi maxamedow gacanta keen beecaan gelaynaa inaanaan caranin oo ninkan noogu dambeeyaa waxay ku leeyihiin waa qilatu shujaaca ayay ku leeyihin munaafiqiin iyo murtadiin iyo shiico iqra taariikh sheekhu war taariikh aqli wey sheekhu ninka ka sheekaynaayo oo gacanta keenla nebi maxamedow maxaan beeca ku gelaynaa allaa nafira ragga noocaasa oo mowdka waxaa la yidhaha abusujaana abudujaana maalintii maxaa la yidhaahdaa eh, eh, aczaab iyo masbuuxud markuu duubka soo xirtay oo isqaadqaaday oo seeftan yaa qaadanay xaqeeda ku qaadanahaya oo n maxaa la yidhaahdaa la waxeeye nin axmed ku qaadanahaya laakiin xaqeedu waxaa weeye inaad madax gaalada aad ku bashaaqdo anaa ku qaadanaya kenya ragga noocaasa wey sheekhu ragga noocaas waxay ku leeyihiin radi allah ad yubaayicuunaka wakti ay beeca kugula galaayeen taxta shajari geedka hoosteeda de geed laysa yaqaano ayay ahayd geeddii markii dambe cumar markii la barbarakayso laga daba wareegay cumar baa isaga ka gooyey lianna cumar kaana saaxibu tawxiid waliimaan waa muxaadil lquraafaad kusacbalaad sheekh wey waa shirki wey sanku ka jaray gooyi waqad tabata waa sugnaaday fi saxiix waxaa sugnaaday annahu amar iyo sha'niya in nebigu inuu yidhi laa yadkulu ma gelahayo annaara naarta ma gelayo axadun qof ma gelahayo oo baayaca beeco galay taxta shajarati geedka hoosteysii qof beeca ku galay naar ma gelahayo geedka hoostee qof beeca ku galay naar ma gelayo meeqay ahaayeen kun iyo afar boqol meelay ugaas kun iyo afar boqol ayib kun iyo afar boqol halkaa ku darso asxaabu badar ku darso uxud ku darso axsaab ku darso eh, ku darso eh, eh, meesha la yidhaahdo fatxu maka wad ahlu khayr shay aw leeyahay dadka ayaga dadka ayaga وقال الله تعالى حديث في صحيح مسلم حديث مبشر وقال تعالى ألا وحي لقد والله الله قد تاب الله ألا نبي محمد توبة وافجي أنت راعي أرميسي آه ألا وافجي وأنا كتوبة أقبله لأن التوبة معناه يحول وإن وافجي لأنا أقبله لقد حقيقة والله الله قد أرتي تاب الله الله وكتوبة أقبله وأنا cala nabiy nebi maxamed oo nebi maxamed dembi buu lahaa maya dembi ma lahayn laakiin adaa lagugu halqabanhayaa sidaa daraadee nebi maxamed muxuu yidhi wallaahi inii atuubu ila allaahi fi lyowmi akara min sabciina maro adigay darsi kuuta inaad saacadooda tuubto istaaqirullah inaad noqoto marka laqataab allah alla waa ka toobad aqbalay waana waafajiyey cala nabiy nebi maxamed walmuhaajiriina kuwii soo hijrooday oo diintooda la soo cararay almuhaajir man haajara lilaahi wa filaahi muhaajir waxa wey ninkii dar ilaahay u hijrooday filaahina u hijrooday muxuu hijroonayaa diintiisu la cararaya w inaan laga fudnayna adduunyana u hijroon maayo islaamna u hijroon maayo qabiilna u hijroon maayo resbonsana u hijroon maayo muhaajiriin iyo walansaar iyo kuwii u gargaaray wey walansaar oo lagu cadfo fi qiraac safiya waxaa weeye walansaaru oo la kala gooyo laakiin annaga tan waxaa weeye walansaari ansaar nebi maxamed iyo muhaajiriin iyo ansaar ilaahi subxaana wa tacaala towbadii khayrku waafajiyey waana ka aqbalay dadka dadka ila isao ammaanay wa qaala alla wuxuu yidhi wladiina kuwi jaauu yimid min bacdihim e min bacdi muhaajiriin walansaar min bacdihim min bacdi saxaaba gadaasha saxaabada kuwi yimid yaquuluuna waxay odhanahayaan rabbana yaa rabbanaa xarfuldaagii waa kaa go-anya rabbana yaa rabbana rabbiganow ikfir dhaaf weeye ikfir allow dhaaf weeye ficil ducaa alla baryootamaya alla amar lama siin karo la soco ficil ducaa ikfir allow dhaaf weeye lana anaga noo dhaafiyo la soco markaad baryootabayso ducada naftaada ku bilow rabbana aatina fi dunya allahuma acdini khayr wlmuslimiin naftaada ku bilow adab quraan rabbana fir lana rabbiw anaga noo dhaaf weeye walikhwaanina walaalahanana u dhaaf weeye ikhwaankaasoo sabaquuna nooga hormaray biliimaani iimaanka nooga hormaray war diintan iyo xaqan qad uumina qablaka waa la rumeeyey waduufica waa la difaacay oo waa la raacay oo waa loo hiiliyey dadkii diintaanku soo gaarsiiyey ood martida uga ahay waa inaad u ducayso culummo iyo mashaayikh waalidkaa islaamka kugu dhalay kugu soo tarbiyey madarase ku geeyey qur-aan ku geeyey jaamacad kuu diray inta kaa daba ordahaya waxaa rabbana fir lanaa walikhwaanina waalidkaa iyo qaraabadaada iyo macalimiinta inta xaqulada ku kaawo layna u naara inaad ducaysno aladiina sabaquuna biliimaan walaa tajcal allow ha yeeli weeye fii quluubina macnaha sabaquuna biliimaan xagga zamanka iyo waktiga naga horreeyeen diiday u hiliyeen dadkay bareen waa u gargaareen waa nashriyeen maclimiin qur-aan bay ahayd aimay ahaayeen dadkay diinta baraayeen culmay ahaayeen walaa tajcal allow ha yeeli way fii quluubina annaga laabtana iyo qalbigaanaga allow ha yeeli hillan ay xiqdan wa xasadan wa buqdan allow ha yeeli weeye liladiina kuwiina ha u yeeli weeye liladiina kuwii allow ha yeeli aamanuu rumeeye kuwii xaqa rumeeyey oo adig kuw rasulka rumeey allow ha u yeelin rabbana yaa rabbana rabbiga now innaka adigu ra'uufun ay shadiidu ra'fa ayaa tahay mid naxariis iyo turid daran le baa tahay oo muminiinta aad u dhugriyo ugu turo raxiimun oo naxariis le baa tahay raxiim raxiim waataan soo maray suurat alfaatix markaan tafsiirkeedii raxiim iyo raxmaan markay facalaan iyo faciil markay kulmaan waxaa xeel dheer faclaan raxmaan baa eeleeya raxiim baa laga xeleelyahay laakiin markii midba meel ugu sheego markii meel ugu sheego hadda sidaanoo kale faclaanna waa kuu soo hoosgela maxaad ku fasiraysaa marka ra'uufun raxiim raxiimun laka raxmatun waasicatun walaka tasif wa tusiib macnaha raxma waxaad leedahay sifatan daatiyaad leedahay wa raxmatun ficliya ayaad leedahay tuusil wa tarxamu biha man tashaa ciddaad rabtaad gaarsiinaysa oo ugu naxariisanaysaa ayb walaka raxmatun khaasatun tarxamu bilmuminiin weeye wa kaana ra-uufan raxiima marka inaka adugu ra-uuf baa tahay mid aad ugu dhimriyey oo u turaa tahay muminiinta raxiimu naxariis waasaca oo gaal iyo islaamba wada gaartale mid khaasa oo muminiinta khaasan ulena waa tahay fa culima waxaa la ogaada ana alistiqfaar aayaadkaasoo dhan ilahay subxana saxaabadu ku ammaanay oo ku difaacayo fa culima waxaa la ogaada ana alistiqfaara lahum saxaabadu ilahay dambi dhaaf loo weydiiyo wa ahaaratu lqalbi qalbiga oo daahir noqda min alhilli xiq iyo xasad iyo xumaan iyo coronavirus nadiif ka noqda amrun waa amar weeye yuxibu llahu alla uu jecel yahay wa yardaahu alla raalli uu ka noqonayo wa yusni alla uu ammaano calaa faacilihi ciddii samaysana alla wuu ammaanahayaa weye alla wuu ammaanahayaa ila dadkan hadda waa lagu ammaanay waladiina jaa-u min bacdi waa la ammaanay laakiin intaad saxaabad gadaashoo timaado inaad khum iyo iiraan iyo ula fadhiisato shiico ood haddeer idinkoo soomaali ku hadlaya annaga aad noola soo waxaysaan waxaa weeye waxaad ogaan doontaan waxaan ku dhaco waxaan ku dhacaa raafida annaga idinku waa sahaynaa raafida waa sahaynaa waysta calaa faacili wadakara waa sheegay wey sheekh islam ibtaymi wadakara sheekh islam ibtaymi wuxuu sheegay ciddata aayaad aayaad badanna waa shoodu ka qaaday sheekh islam ibtaymi taymiya dee waa nin qur-aanka xifdisan oo qur-aanka yaqaana xifdig ma ahane waa rajul ilahay subxaana taa fataxa lahu qur'aan w turjumaan quraan wey aayaad badan buu sheeg sheekhuna waa gooye wey marka doolka mutaalaco wa ama sunna soomaa sunnada nebi maxamed fafi saxiixayn labada saxiixaynka waxa kusugan buhaari muslim qowluhu nabiga alay sla qowlkiisa uu yii xadiis abi saciid uu yidhi laa tasubuha caayina asxaabii aniga saxaabadayda ha caayina way isu idaafeen nebi saxaabadayda ha ka agbixneen ha caayina ha aflagaadaynina fawalladii kii baan ku dhaartay nafsi aniga naftayda biyadii gacantiisa ay ku jirto allahan ku dhaartay low anfaqa hadduu bixiyo axadiku mid idinka in ka mid a ah, mila uxudin buurta uxud oo kale buurtaa weyn oo madiino ku taala oo kale hadduu qofku bixiyo oo sadaqo oo raashin iyo khayr hadduu bixiyo dahab ah mila uxudin uu bixiyo maa balaqa ma gaarahayo mudda axadihim mudkoodu intii mud saas loo qaado labada gacmood loo geliyo oo beriis iyo timir ah saas gacmada loo geliyo ma gaarahayo igiisana ma gaaro nasiif calaa wasni rakiif wey maxaana laga wadaa nis baa laga wadaa nis baa laga wadaa waxaa kaloo culamada tafsiirka qaarkood maraa xadiiska markii la sharxaya looga hadla walaa nasiifahu nasiifka waxaa laga wadaa almikyaal oo ayri muddi aw ile mudku waa mikyaal qayb wax lagu beego way qacmo marka nasiifa waxaa laga wadaa mid la siman oo macnaheedu yahay aalatubee kale oo mikyaada wax lagu beero laakiin meesha loo badan yahi waxaa weeye cusrun maxaa la yidhaha cashar iyo cusr oo kale saman iyo hamiin oo kale saasoo kale taas in laga wado oo la yihaahdo mudda axadihim walaa nasiifahu inisfi in la yihahdo saasa fiican saasaa loo badanya cafwa warrawaa waa wariyey albarqaaniyu ayaa wariyey abu axmed xaafidka ayaa wariyey xaafidka ayaa wariyey fi musaafaca kitaabki musaafacada ku wariyey laba boqol iyo xoogaad meelahaas ayuu dhintay laba boqol iyo xoogaad meelahaas malayna ayuu dhintay wuxuu yidhi laa tasubu nabigu ala wuxuu yidhi laa tasubu acayna asxaabi saxaabadai ha caayina dacuu iiga taga li aniga asxaabi saxaabadayda iiga taga wey saxaabadayda ha caayina iiga leexda weeye ma gaaraysaan waa ii hiiliyeen ayay adduunka ii gargaareen waa i garab istaageen naftooday maxaa la yidhaha naftayda ka hormariyeen wey iiga leexda saxaabada wa qaala nabigu ala sl wuxuu yidhi in allah alle xadiisaa mcl waa saxiix labada xadiis waa saxiix ibn saxiixayn ka mid kale waa saxiix wa qaala wuxuu nabigu alayh sala slam in allah alle ikhtaarani wuu ii doortaa alle risaalo iyo nebinimo iyo sharaf iyo karaam alla ii doorta wakhtaara lii alla wuxuu ii dooraa asxaaban dad ila saaxiibo oo irumeeyo iraaco difaacana alla waa ii doorta jacala waa yeela lii aniga waa ii yeela minhum min asaxaaba alla wuxuu iiga yeelay wusaraaa ee muciinan buu alla iiga yeelay kuwa wa ashaaran xidid iyo qaraabana alla waa iga yeelay gabdhahoodii guursaday gabdhahaygay guursadeen wey faman sabahum qofkii saxaabada caaya fa dusha ha ahaato laxnatullaahi alla lacnadiiso naxariista ilaa laga dheeray walmalaaikati nacanada malaaigtuna ha ahaato wanaasi dadka lacnadooduna ha ahaato ajmaciina dhammaantood wey laa yaqbalullah alla ka aqbali maayo minhu midkii saxaabada caaya yowma alqiyaamati maalinta yom alla ka aqbali maayo sarfan sarfi alla ka aqbal sarfi maxaa laga wadaa tafsiir badan baa ku jire sarfi waxaa loo badan yahay in laga wado alfarad walwaajib laga aqbali maayo saawaa lagu fasira wa cadlan markaa maxay noqonaysaa naflan wa naafilatan wa sunatana laga aqbali maayo tafsiir waa kaas tafsiir kale sarfan in la yidhaahdo laga aqbali maayo naafilatan sunna laga aqbali maayo cagsiga tii hore sarfan sunno laga aqbali maayo ayb walaa cadlan laga aqbali maayo sunno waxaa marka iska mar waxaa tirahdaa laa yaqbal llahu minhu alla ka aqbali maayo yowma alqiyaamati sarfan toobad inuu toobad keeno tooba ma jirto walaa cadlan inuu isfurto oo yiraahdo hanti iyo dhaqaalihi balaayiin baan dhiibahayaa dunya dheer baanahay laga aqbali maayo taay xadiiska waa daciif asagoo tacfi ku jira xadiiska waa daciif waqaal nebigu wuxuu yidhi allah allah macnaa waa iqraaw ku nasbisan yahay iqraaw allah allah uxadirukum uxadirukum ama uxadirukum allah uxadirukum allah macnaa iqraaw garanaysaa allah allah fii asxaabi war asxaabtayda ilaahay baan ku dhaaliye asxaabtayda war isilaaliyow laa tattakiduum ha ka yeelina saxaabadayna ha ka yeelanina ha ka samayseenniman aradan ha kase kablood ha ka samaysa hadaf meesha lagu toogbato soo ma taqaani meel intasaa marada loogu xidho ama kab la saaro dacas ama wax la saaro soo laguma shiishbarto saxaabadayda ha ka dhiganina meel lagu toogbarto oo lagu shiishbarto oo macnaheedu muxuu yahay dad aad caydaan ood had iyo jeer aad caaysaana aflagaadaynaysaan carabkiina aad ku duraysaan ku toogbartaan cayna ku barataan haka yeelninow laa tattakiduun haka samaysanina qaradan saxaabadeeda haka samaysanina meel lagu toogbarto oo lagu aflagaado barto lagu cay barto haka samaysanina min bacdi ani gadaashayda man axabahum saxaabada qofkii jeclaada faqad axabani aniga way jeclaaday dahay waman abqadahum qofkii saxaabada u carooda oo naca faqad abqadanii aniga way carooday wey waman aadaahu saxaabada qofkii dhiba faqad aadaani aniga waa dhiba wey waman aadaani qofka aniga dhibana nebi maxameda faqad aada allaha alla ayuu dhiba wey waman aada allah qofka alla dhibana fa yuushiku wuxuu xowyo qarka u saaran yahay weeye an ya'khudahu alla inuu intuu qabto naarta kamoodka u tuuro ciddii alla qabto waxaa wey ilaahay fiitu uma fakada wey in allaha la yumli liaalim faida akhadahu lam yufridu marka rawahu tirmidi xadiiska asaga dacfi ku jira sunna daciifi wa ghayru tirmidi ghayrkiisa wariyay dacfi xadiiska ku jira wa fi lafdi waxaa ku sugan man saba asxaabi saxaabada qofkii caaya faqad sabani wuu caaya waman sabani qofkii aniga caayana faqad saba allah alla ayuu caaya rawaahu mubanaa ayaa wariye wey mubanaa ibn almasuuman asana kana dacfigaa ku jira kana asana waa daciif kana dacifigaa ku jira wa qaala sidoo kale nabiga waxaa laga wariyey inuu yidhi lacana allahu alla ha lacnoodan xadiisa ha ka dheeray man saba asxaabi man saba asxaabi saxaabada qofkii caaya rawaahu waxaa wariyey azubayriyu ayaa wariyey abu amed ayaa wariyey amed ibn muamed axmed abu amed maxamed ibn axmed ibn cumar azubayr ayaa wariyey qarniga asaguna labaa saddexaad bere warisiiyey laba boqol i xooga ayu isaguna geeriyooday ninkaasaa wariyey sanadkana lalakayn sanadkana dacfi baa ku jira dacfi baa ku jiro ninkii la oran jiray sayf ibn cumar ninkaasbaa ku jira dacfaa ku jira isaguna kanoo daciifa isku soo duuduub kii horaa kaaga filan amaanta qur-aanka u amaanay saxabada kaaga filan nabigu kiisciaanku saabada cayna kaaga fil kaas waa kaafi wagayri dalika min asunna intaa kuwaan sunnada ka midow waidaa kaana haduu yahay waidaa kaana hadduu yahay shatmu shatmu saxaaba hadduu yahay bihadihi lmathaaba darajada hadduu yahay maaaba almathaaba iyo daraja bihadi lmathaabati mathaabadu maxay tahay in lagu lacnado naxariista lagaa dheereeyo qofkii saxaabada uu caayo u yahay qof nabi maxamed caayo kii nebi maxamed caayana ku ilaahay caayo u yahay ilaahay ciqaabkiisa aad mudanayso kaafir bilaahi alcadiim aad tahay lagu dilahayo saxaabo alla darajadaas khatarta hadday saxaabadu joogaan waidaa kaana hadduu yahay shatmuhum shatmulcadi hadday bahadil mataam darajada hadduu joogo ood gaal noqonayso naxariis aad ka dheeraanayso ood la mid noqonayso nin ilaahay rasuulka saxaayay fa aqalu ma shay midka ugu yaro fiihi fi sabbi sabbiga xukunka ugu yaro ku jira waxaa weeye attacziiru waa in la biijiyo oo la garaaco oo la xanuujiyo waa xukunka ugu yaro waa haddaan la dilin oo la gaalaysiin oo aan xilligu karbaasho xabsiga lagu dhigo maalin walbana galaas biyaa iyo xabad rootiga lagu siiyo maalin walbana toobad keenaysaa lagu musqulaha laguu dhaqo beeraha laguu falo xukunka ugu yarkaaw waa haada midka asaga oo tacsiirka tacsiirkaas wax ugu yar uu tacsiir yahay mimaa shaygu ka mid yahay laa naclamu aanaan ogeyn fiih dhexsa khilaafan moog wax khilaafan moogin bayna ahli waalcilmi wey dadka fiqiga yaqaano diinta yaqaana fiqu kitaab alfiq huwa fiqu kitaab wa sunnahu fiqu maxaa leeyahay aqwaal fuqahaa wa shahaw intahi fiqiga ugu muhiimsan annagu aan ka dhunay waxaa weeye fiqu fiqu lkitaabi wa wey ma aha fiqu fuqa kalaam lfuqaha inaad fahanto maa shahaw wa qowlin wa wayajuusu wayaxramu maaha inaad kaa fahanto ood aqwaasha iyo riwaayadka hada laysa bifiqi sheekhu fiqi waxaa weeye inaad fahanto ilaahay muxuu naga rabaa rasuulku muxuu naga rabaa fiqu kitaabi fiqu sunna kaas hada huwa fiqhu kabacdi aqwaasha culummada qowl buu yidhi axmed saanu qabaa nawowi saanu qabaa shaafici saanu yidhi maalik saanu yidhi fiqu kitaabi wa sunnay kugu khidmaynaysaa laakiin muhimadu maxay tahay markaad aqwaasha culummada fahankeedu waa inuu u khidmeeyo fiqu kitaab wa sunna inuu khidmeeyo لا khلاaf وhada in la tacزiirahaya mima shayguu ka mid yahy laa naclamu aanan oyn fiihi icsa khilaafan bayna ahli اlfiqhi wاlcilmi dadka fiqiga u saaxiibkaa cilmiga u saaxiibka cilm اlcaqaa'id wاlxadiid wاlqur'aan wاsunna dadka saaxiibka oy oo min asxaabi الnabiy sal l nbi maxamed saxaabadiisa ka mida wاtaabiciina taabiciintii ka mida kuwii saxaabada raacay lahum biixsaan saxaabada ku raacay ixsaan iyo wanaag ku raacay laqad radia lahu can اlmuminiin maxnaha laqad taaba allahu cala الnabiy wlmuhaajiriin walansaari wladiina tabacuuhum markii laga hadlaayey kuwii saxaabada waxaa leey waladiina tabacuuhum biixsaan ixsaan ee samanfal ku raacay ayaa raalli looga noqonahayaabaa leey shardi baa ku xiran annaga in raallina laka noqdo shardi baa ku xiran maa huwa alixsaan fi alcamal waalqowl wاlctiqaadi amaa saxaaba soo maaha ansaaru lmuhaajiriin wanabi maxamed laqad radia llahu cala nabiyi laqad taaba allahu cala nabiyi wlmuhaajiriin walansaar shardimaamed laakiin annaga maxaa ku xihan ixsaan iyo samafal iyo weynaha khayr waa inaan ku raacno saxaaba taabiciini muhaajiriin ansaar waa ku raacno marka saxaaba iyo saxaaba iyo taabiciin iyo ahlulcilmiga khilaaf ma jira hawsha ayada wasaa'ir ahlusunna waljamaca inta soo harta ahlusunna waljamaca oo ka soo hartay saxaaba iyo taabiciin ahlu sunnaah majmuucuuna waxay ku kulansan yihiin weeye calaa ana alwaajiba shayga waajibka waxaa weeye muslimiinta waajibka ku ah athanaau in la ammaano alayhi cala saxaaba in la ammaano saxaaba in la faan la ammaano la naashnaasho maxaa l aad loo ammaano walistikfaaru in loo dembi dhaaf weydiiye alle lahum ayagu istikfaaru lahum alle dembi dhaaf in loo weydiiyo wey wataraxumu in loo naxariisto calayhim dushooda allah u naxariista in la yidhahdo wataradi in raalli laga noqdo canhum xaggooda in raalli laga yihahdo leeyahay radia allahu canhum la yidhahdo limaada liana allaha radia allahu canhum sidaas daraaddeed iyo culummadu waxay dhaheen cali in la yidhaahdo karama allahu wajhahu iyo in la yidhah radi allahu canhu ayuma afdal ayuma axsan in la yidhaahdo radia allaahu canhu marka karam allahu weji saydiyada maxaa la yidhaha yaman joogta iyo ay daldalaa waxaa iska tuuro daay liannu laqad radia allahu canayna ilaahay baa qur-aanka ku sheegay laakiin karam allahu wajha ma haysto waa ducmi daawo ilaahay baa sheegay waa dhaqan ahlumuminiin taabiciin iyo kayrkoodii ahlkhayr ay mareen saasaa la dhahayaa wataradi canhu saxabada ralli noqo waictiqaadi in la ictiqaado la aamino maxabatahum kalgacaylkooda in la ictiqaado oo oh, kutubta caqiidada lagu qoro wa muwaalaatihim gacal in laga dhigto sidaas daraaddeed muwafaqidiin ibnu qudaama wuxuu ku qoray nubcat lictiqaad soomada arag nubcat lictiqaad buu ku qora wuxuu ka dhigay saxaabada in la jeclaado iyo weliba gacal iyo weli in laga dhigto haddaad saxaabada col ka dhigatood u xanaaqdo lasta mumina sheego muwaalaatid gacal in laga dhigto oo la xiriiriyo iyo wa cuquubatu in la ciqaabo oo la karbaasho man asaa qofkii xumeeya fiihim fi saxaaba xumeeya alqawla qoraahda qofkii xumeeya saxaabada dhexdeeda oo aflagaadeeya oo caayana waxaa weeye qofkaana waa la ciqaabaya cuquubo weyn baa lagu dhufanaya faman qaala qofkiina cafan intaa hadalka halkaas ku gabagabooba hadda sheekh santiin wuxuu rabaa oo waxay rabaa inuu qac ka siiyo inuu waxay qac ka siiyo oon ka taabanan xura inuu ku yidhaahdo saxaabada ciddii cayday qola waxay dhaheen waa gaal waana la dilayaa qolna waxay dhaheen ma gaalay siinayno waxay kala daliilsanayeen oo bad ahaa ayuu wadaadku mid waxyar kasoo gooye waxyar kasoo gooye hadda wuxuu rabaa inuu kuu sheego ciddii saxaabada tiri ciddii cayda ma gaalay siinayno maxay daliilsaneen waa kana faman qaala qofka yidhaahda laa yaqtulu ma dilahayo laa yaqtulu ma dilahayo bihatmihim dilkooda u dili mahaye hatmi xaygooda u dili maaye qof qofkii wuxuu daliilsada liqowli alqwlnebi maxamed nebi maxamed qowlkiisu daliilsada uu yidhi nebigu laa yaxilu ma banaana damu mriin qof dhiigiis ma banaana raggi dumar midku rabaa ahaye muslimin oo muslimka diinta islaamka rumeeyey ilaa bixdaa alaain saddex mid ka mida mooye saddexda marka mid ka mida sabu saxaaba kuma jiro sidaa daraaddeed qofka saxaabada caaya dili mahaye ayay halkaasi mareen dili halkaasi xadiiskeeda alxadiid aaabada qayb ka mida rubama waxaa la arkaa sabba inuu caayay bacdan qaybta kale inuu caayay saxaabada dhexdooda inay iscaayeen baa la arkaa saxaabada dhacday saxabada dhexdooda iscaayeen baa dhici kartaa ayb laakiin sax sabbi oo ma ahayn dee ama gaalnimo gaarsiisan ama ma ahayn hawl inta laysku qabtay hadalka laysku qalloociyey bay ahayd ayb laysku xanaaqay walam yukafir mana uusan gaalaysiinin axadun qof culummada muslimiinta ka mid a ah, bidaalika hawshaa saxaabi saxaabi kala caayay hala gaalaysiyo qof yirina ma jiro mar haddaan xadiiskaa ah haysto culummaduna aysan qofkii saxaabada saxaabada dhexdo markay caayaan aan lagu isu gaala xukumi jirin anigu qofkii saxaaba caaya gaalaysiima wadaadada qolada saasay daliilsadeen iyo aaaar kale aaaar kale aadaarta waxaa ka mid ahaa muhaajir abubakar sidiiq markuu waraaqda u qoray islaanta saxaabada cayday muslimiinta cayday nebigana cayday muxuu ku sheegay sooma kala qaadin xukunkuu kala qaaday sidoo kale abubakr alaslami markii abubakr sidiiq uu nin caayo hadal ku qalloociyey ma dilaa waa tuuyi markaasuu yidhi maya nabi maxamed gadaashii qofku qof caayo loo diimayo yana somanan soo maray hawlahaasaa laisku fariisiye qoladaas waaaadilaasadaisane qolada kale waa kana qolada kale iska fiira hadda qolada kale ka daran qolada kale ku garleh waman qaala qofkiia yuqtalu saabu wayakfur qolay tirina waxay daliilsadeen waman qaala istadala wuxuu daliilsaday qofkii yidhi yuqtalu waa la dili asaabu qofki saxaabada caay aw yakfur wuu gaaloobaya qoladii tiri waxay daliilsa faxtaju waxay xujayseen biashyaaa ashyaa iyo adilada xujayseen minha waxaa ka mida kama wada gaarnee qowlu alla qowlkiisa muxamadun rasuulullah nebi maxamed waa rasuulka ilaahay waaladiina kuwii macahu nebi maxamed la jirhkiisa macahu ay macahu imaan waa biliimaan wey ashidaau cala lkufaari ruxamaau baynahum nimanka noocaasoo ashidaau cala lkufaari wey waxaa lagu leeyahay fiihim qilatu shujaaca ku jirtay nimanka ayaga waay u baahan hamiine in laga sheek lagu dhaxo ay u baahan yihin shiico iyo wii maaa tashayuc ku jiraba tashayuc ku jiro marka ilahi subxana ta saasuu leeyi muxamedun rasuulullah waladiina macahu ashidaau cala lkufaar ruxamaau baynahum ayada ikmil aaya alaaya aayadda dhamaystir wey faman kiida qofkii u carooda ama faman kiida lagu carageliyo faman qofkii lagu carageliyo bihi ee bisababin lagu carageliyo faman kiida qofkii carooda bihi saxabada qofkii u carooda faman kiida qofkii lagu carageliyo bihi ee bisababihi ila aayadda qur-aanka maxay ahayd muxamedun rasuulullah waladiina macahu ilaa qowli laga gaaro maxay bihim lkufaar ba bihim lkufaar laga gaaro marka faman kiida qofka lagu calageliyo bihim bisaxaaba oo saxaaba lagu cararku saxaaba maqdala soo dhoodoo caaya faqad shaaraka wuxuu wadaagay alkufaara gaalada wuxuu la wadaagay fiimaa shaygu gaalada la wadaaga adallahum allaahu alla ku duleeyey bihi asagaba wix alla gaalo ku duleeyey buu gaalo la wadaaga oo maxaa alla gaalo ku duleeyey inay saxaabada nebi maxamed u caroodeen oo necbaayeen buu la wadaagay faqad shaaraka alkufaara gaalada wuxuu la wadaagay ninkii saxaaba u carooda oo lagu carageliyo oo necbaada faqad shaaraka alkufaara gaaladu wuxuu la wadaagay fii maa ilkiladi kiibuu la wadaago adallahum allahu alla uu ku dulleeyey gaalo bihi asaga bisababihiba wa akhzaahum alla uu ku hoojiyey wa ay ahlakahum alla uu ku halaagay wa ay ahlakahum alla uu ku halaagay wey daay waman shaaraka hawshaas waxay ahayd waa inay gaalada necel yihiin oy u caroodaan oo ka xanaaqaan oo gafuurka ay guulaan waman shaaraka alkufaara gaalada qof gaalada qofkii la wadaaga fiimaa shaygii kuwii tuu lagu halaagay bihi asagaba gaala wuxuu lagu halaagay qofkii la wadaaga gaalo jazaan abaalmarin lagu abaalmarinayo likufrihim gaalnimadooda fa huwa kaafirun miluhum maaa ka taqaanaa hadduu yidhaah aayad qur-aanan fasirahaya oo dhigaan dhinan kala dhigdhigahaya fahuwa faris wshik aada si loo fasiray fiiri aayadda la fasirahay la socdo hadalkale ma hadal inshaaiy maaha adab iyo khudba juuca la akrinay maaha aayadda la fasirahay sheekhu hoos u deg khudba juuca maaha meesha aayadda la fasirahay sheekh waa inaad fahamto wuxuu ku yidhi waman shaaraka alkufaara fiimaa kubitu wixii lagu halaagay biha asagaba jazaan abaalmarin abaalmarinhayo lagu abaalmarinhayo likufrihim gaalnimadooda lagu abaalmarinhayo fa huwa kaafirun miluhum war gaale wixii lagu halaagay ninkii la mushaarakeeyo oo kula daarta fa kaafirun milhum gaala waxay u jameen likufrihim wa bukdihim lisaxaaba ayay u jameen adiguna waad kula daarata waad la mushaarakaysa fa anta kaafirun milhum saasa lagu yiri maxaa dhacay lianna almumina qofka muminka ilaahay rasuulka rumeeyey oo khaaliskaa lianna almumina muminka khaaliska oo xaqiiqia dhabta wax laga hadlay munaafiqiin iyo shiico iyo islaam dhabka baarisa wax laga hadlay maayo murtadiin wax laga hadlay maayo lianna almumina laa yukbatu laguma halaago jazaaan ayadoo lagu abaalmarinaayo lilkufri gaalnimo ayadoo lagu abaalmarinayo mumin looma halaago mumin iyo gaalnimo xaggay soo arkaan muminiin lama halaago lamana dilo lamana hoojiyo naarna lama geeriyo jazaaan ayadoo lagu abaalmay lilkufri mumin hawshalma jiro qofka muminka hadduu xataa macsiya ku dhaco macsiyada unbaa laga goynahayaa moogiye gaalnimo ma ah ayd kala fahantow gaalnimo maa marka yuwadixu qawluhu liyaqiida bihim kufaar balsheekhu waa gooye hadalkii laytgoymaficlay yuwadixu hawsha waxaa kuu caddaynaysaa annahu alleh callaqa wuxuu ku xiray weeye ku dhajiya alxukmu xukunka wuxuu ku xiray weye xukunka xukunka xukunkee weye waa xukunka oo gaalnimada xukunka la soco alkufr wey xukunka laga hadla anhu alle anhu alle callaqa alxukm xukmku xukunka kufriga ee gaalnimada biwasfin wasfi buu ku xiray wey wasfigaasoo mushtaqin lasoo dhambasho meel laga soo dilaaciyo laga keenay wasfigaasoo munaasibin munaasabin maxaa leeya munaasabin munaasaba wasfi munaasaba maxayna ahayd qaacidada usuuliga waxay ahayd tacliiqu lxukmi biwasfin xukunka in lagu xiro biwasfin munaasabin yudinu biciliyati wasl xukmu wuxuu ku ogeysiinaya oo markiiba seeyaalo kuu bixinaya in xukunku ku xiran yahay qaa'imun wa mutacalliqun bihada alwasl gaaladu eh, way jabeen maxay u jabeen kofrigiiyo gaalnimada way saxaabada u caroodeen oo golkaas ku xiran yahay yuwadixu anahu alla callaqa alxukma wuxuu ku xihay biwasfin wasis waa lagu xihay mushaqamta waad garana mustaqa ismu faaciliya ismu mafcuuliyo waxa laga hadlaya isagoo mushabahay kuwaas waxa laga hadlaayo kuwaas waxa laga hadlaya liwasfin mushtaqin lasoo dhambashayo asal ism laga keenay wasfigaasoo munaasabin munaasab a wey munaasab maxaa laga wadaa waa inuu u cuntamo oo calaaqa ay ka dhaxayso war gaalada maxaa loo halaago saa lagu yiri kufri iyo gaalnimo wey munaasib kufrigu ma u yahi in la halaago oo la cadaabo oo salka laga jaro awgeed la naaro allaga waa u yahay wey marka awgeed munaasabun muxuu munaasib yahay lanna alkufra munaasib wuxuu munaasib u yahay wey lian yuqaada in laga caraysiiyo saaxibuhu saaxibka in laga caraysiiyo war horta gaalka in laga caraysiiyo munaasib ma tahay xaq ma tahay haawe oo maxaad uga caraysiinaysaa likufrihi wa shirkihi baan uga caraysiinaya bas munaasibow ilaahay buu ku gaabay ku gaabay rasuulkuu diiday diintuu diiday xaqu inkaara wuu inkaray jazaar weeye saasaan uga caraysiinaya alla u dhawaanaya laakiin la soco gaalada ka caraysiinteeda waxaa weeye waa darajaadeed gaalada waxaa la rabaa in laga caraysiino waa sharci in naxariis iyo akhlaaq iyo dabeecad iyo wanaag loo muujiyo oo islaamka si usoo islaamaan ayana waa madlab sharciga inay akhlaaq wanaagsan iyo tacaamul iyo ay kaa arkaan ood u noqoto risaale u noqoto ficilkaaga wanaaggaaga markuu arko waxaa leeyahi oo kusoo islaamana ayana waa la rabaa laakiin hadduu mucaanid yahay hadduu yahay eh, nin xadgudbay ha waa laga caraysan alla lagu dhawaanayaa laakiin haddii rajo laga qabo islaamkiisa iyo macaamilkaa guud waxaa laba akhlaaq iyo wanaag inuu mujiya si uso islaama gaalka kufriga gaalnimadu kufriga ana lian yuqaada in laga caraysiiyo saaxibow saaxibkiisa in laga caraysiiyo biasxaabi muxamadin asxaabtii nebi maxamed daraaddeed looga caraysiiyo fa kullu man qof kaste oo qaadahu allaahu alla uu ka caraysiiyey ama carageliyey bihi bisababi saxaaba faqad wujida waxaa laga helay fii xaqihi ee fii nafsi waxaa laga helay muujibin wax waajibinaya muujibu daalika kii hawshaa waajibinayay muujibu daalika oo kufriga ahaa wa huwa ayaa laga helay hadalkaa u fiiriso faidaa kaana hadduu yahay inuu ku yidhi huwa kufrigu almuujibu midka waajibinaya lian yuqaada saaxibuhu saaxibkiisa in laga caraysiiyo yaa looga caraysiinaya biasxaabi muxamadi ee saxaabada nabixmed daraadood in looga caraysiyo oo u caroodaba haddiiba hawshaaba laga helay oo gaalkii laga helaayo fa kullu man qof kaste oo qaabahu llahu alla uu carogeliyey oo ka caraysiiyey qof kaste alla ka caraysiyo carogeliyey bisababi saxaaba faqad wujida waxaa laga helay fii xaqihi ay fii nafsihi laftigiisa waxaa laga helay weeye muujibu daalika kaas wuxuu waajibinahayey kaas wuxuu waajibinahayay baa laga helay buqdiga iyo carada wuxuu waajibinahayay baa laga helay wahuwa alkufru gaalimaha laga helay wa hada macnaa qawli macnaha iyo nuxurka weeye qowlkii imaamu axmed qowlkiisii ahaa maa uraahu uma malaynayo mana ictiqaadsani mana arkahayo cala lislaami islaam inuu ku sugan yahay uma arkaan yacni alraafidiy way la socon raafidiga saxaabada caayahaya islaam inuu ku sugan yahay waxaa weeye uma malayna ayagu aandhow wadaadkii muxuu ahaa wadaadkii golaha shuurada sacuudiga ku jiri jiray shariif xaatim alxawi qurayshia kitaab wuxuu qoray takfiiru ashahaati an laa ilaha illa hawlu qorqorayo ou leeyahay shiico iyo raafido iyo iiraan iyo kumayn lagama adbaxi karo gijumna sheekho لكن هذا هو الدين العلم على هذا الشرع هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين